waayo halkan masaajidkaad ku jirtaa biyo ma leh waysena way jabtay riddana lagama bixi karo waa la isdafayaa maba bixi kartidba ninkii qab raaf baan ka cararaynaa banaankaas ama tuug baa banaanka taagan dhufays baad ku jirtaa iyo gabasho qofkaa muxuu samay shaaficiye idinkeysa ciidan ayiban turaaban yiriye ciid iyo turaab iyo biyaba la waaye ninku salaad si u tukan lahaa baa laydinka rabaa de ma jawaaban waay inaad ubadanaysaa jawaab waayi mayno na dhegeysa marka anaga shaaficiye haddaan nahay waman lam yajid ninkaan helin ma aan biyo walaa turaaban ciid midna ma hayo lazimahu waxaa ku waajiba fi ljadiidi qowlka jadiidka ah an yusaliya alfarda faralka inuu tukado oo wayuciidda dib uu ka soo celiyo horta wuu tukano waktigii salaad la-aan ha ka dhigin ixtiraaman lilwaqti lixurmati lwaqti kow salaadaaduna waad soo celin hadhow waayo bilaa ahaara tukatay qofkiina haddii uu xadao salaadiisa ilaahay ma aqbalo xataa yataahara ilaa ahaaro qaato ahaarada sharcigaana imaa maaun wa imaa turaabun weeye labadiina midna maadan samayn waktigana ixtiraamo u tuko hadhowna soo celi waa al qadiim al jadiid wey lakin al qadiim la qawlkay qadiimka wuxuu leeyahay maya waxba soo celin maayo maxaa yeelay nadar iyo aar baa loo hayaa daliila amaa aarka xadiid nabi baaba la hayaaba salaada la soo celiyada sheegaysaan maxay tahay huwa صaxiixu xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam bay dhacday qiso tan shabaxda nabigu safar buu ahaa meel baa la degay iyadoo la degan yahay ba caaisha qadaa'ulxaajay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 bilaa wuduui waysalaan bay tukadeen nabiguna soo celiya ma dhihin qaacidada sharciguna laa yukalifu llahu nafsa ilaa wascaha oo haddaan tahaaradu waa shardiye haddaan satrulcawra dharaan ku tukadaba waayo salaadda miyaan ka tegi maya adoo qaawan tuko kadalika tahaaradiiba haddaan waayo tuko way ka asixi walaa yukalifu llahu nafsa ilaa wascaha bay yihahdeen nadarka saxiixaana takriirta sharciga halkaasaan la maraynaa bay yidhaahdeen qawlkaas qadiimka ah wayaqdi wuu qadaynayaa almuqiimu qofka negi almutayamimu oo gebagabaystay lifaqdi lmaayi biyo la-aanta asalka biyo la safar baa ah.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 baddasho intaasaabaa kaa xigta saadar laakiin inaad u kaalmaysato macaasidaad u socotay rukaskii sharciga inaad kusii taagsato ood sii kaalmaysato meesha kuma jirta ilaahay walidaalika masaxii alaaata ayaamin walayaalihiana ma masaxaye yowmun walaylatunti asalka hayd unaku gaabsan arukasu laa tunaau bimacaasi wa taa maxaa u daliila waxay dhaheen qasadka sharcigu muslimka in loo takfiifiyay ahayd si loogu kaalmeeya aacada ilaahay tanna waa naqiidu lmaqsuud maqsuudkii sharciga haayadu u jideeyey cagsigeedaba weeyo ilaahay in la caasiyo baaba loo kaashanayaa marka macsiya baan ugu kaalmaynaa ilahay ma dhihin sooma dhihin walaa tacaawanu cala ismi cudwaani halkaasay bahashaasna la mareeno taasaas ku dideen asi bisafariya maxay tahay dee waa ninkan dadka muslimkaa en waxba ka galabsanin duulaanka ku aw nin soomaaliyeed oo duulaana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 waad labada waalid iyo labadii dhashayba waad u naqnaqtiimi kartaa cala madhabi qolyaha diidayna dood iyo garnaqsi badan baan ka qabnaa ee sunno maaha iyo yidhi doodiyo garnaqsi badan baan ka qabnaa laakiin baabulxaj allah ina gaarsiiyo minhaaj lama warda markaan baabulxaj tagno masalada haddaad soo celisaan markaan garnaqsiga iyaga shaaficiya dadka nalamidka haddaan nahay waan sheegi doonaayo xajat nabiyi kamaa rawaaha jaabirun sheekh naasir uu ku leeyahay waxyaabaa qaarkood bidaca ku tilmaamay dood badan baan ka qabnaa doodayadu goobteeda aan kusoo bandhigi doonaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk